alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii toddobaad ee ka mida kitaabkii cumdatu laxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdisi raximahu allahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jiray kitaabu salaax wuxuu darsigeenu ka bilaabanayaa baabu fadli salaati aljamaacati wa wujuubiha wuxuu baabka ku sheegi doonaa toddoba xadiid ayuu ku sheegi doonaa baabkan wuxuuna kaga hadli doonaa laba masalo ayuu ciwaanku u guntan yahay laakiin ka badanna wuu ku dari doonaa maxay tahay baabu fadli salaati ljamaacati jamaacada salaadeeda fadliga ay leedahay salaadda in jamaaco lagu tukada iyo dad badan kow iyo wa wujuubihaa salaada jamaaco in lagu tukadaa waajibnimadeeda marka salaada oo dad badan lagu tukadaa iyo jamaaco fadli bay leedahay salaada laga hadlaya waa waajibkii waa qodob qodobka labaadna waxa weeye salaada in jamaaco lagu tukado oo qofku intuu heli karo dad uu la tukado uusan gooni u tukan waajibnimadeedana uu ka hadlaya masaladaa ku saabsan salaada jamaacadu ma waajibba ah. inay dadku ku tukadaan culamo badan baa ku tagtay waana sida musanifku meesha uu ku qortay salaada jamaaco in lagu tukadaa waa waajib waliba raggu ka hadla culummada qayb ka midana waxay qabaan salaada jamaacadu waajib ma ah inuu qofku salaad tukado unbaa waajib ku ahe jamaacada inuu xaadiro waa mustaxab laakiin waxay isla ogol yihiin salaada jamaacada ayaa ka fiican kana fadli badan kana wanaagsan salaada goonida loo tukado waana arki doonaa can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyey can cabdilaahi cabdillaahi waxaa laga wariyey cabdilaahigii ibna ibni cumara ina cumar ahaa radiallaahu allaha ka raali noqday canhumaa asaga iyo aabihiiba xaggoodee anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi salaatuljamaacati jamaacada salaadeedu waa salaadda dadka badan lagu tukado afdalu waxay ka fadli badan tahoo ka fiican tahay min salaati alfaddi qofka keligiisa salaadiisa alfaddi waa almunfarid waa qofka keligiisa asalaatu lfaddi waa munfarid qofka keligiisa salaadiisa bisabcin toddoba iyo wa cishriina labaatan darajatan ee darajo labaatan iyo toddoba darajuu ku dheer dheeryahaa qofka salaada jamaacada ku tukaday adiguna aada goonida keligaa u tukatay soo wax aada u badan maaha haddaad suuqlay ahaan lahayd maantayto suuqa ka ganacsanaysa oo ay ku dhaafta maantayto toddobi iyo labaatan kun wax aad ka faa'iidi lahayd maanta ay ku dhaafto dadka qaar baa laga yaabaa isbitaalba in la jiifin lahaa tay naxaan oo khasaaro u arki lahaa laakiin hadday ku dhaafaysa ka warran toddobi iyo labaatan ajar salaad aad jamaco ku tukanaysidoo aad u heli karti inaad jamaco ku tukati adoo weliba cududaar aan lahaynu iska heli kara oo ay kuu fududdahay aadan danba ka gelin inaad salaaddii jamaco ku tukato ayaan darra maa marka salaada jamacada waa in la ilaaliyo lagu dadaalo toddobi iyo labaatanka ajar culummada qabta salaada jamaacadu inaysan waajib ahayn xadiidkaanay daliishadaan maxay u daliishadaan waxay u daliishanayaan qofkii salaada keligii tukaday ajar baa loo suga waa un laga ajar batay oo toddobiyo labaatan ajar baa la dhaafaya asna ajar buu helaya soo ma jeedaan asna ajar buu helin laakiin toddobiyo labaatan ajar baa la dhaaf ayaa la dhaafay haddii marka salaada keligii qofku uu tukadaa aysan ansixiba lahayn oo qof waajib ka tagay oo macaasi ku dhacay uu noqon lahaa ajarba looma sugeyn bay leeyihi salaatu ljamaacati jamaacada salaadeedu afdalu waxay ka fiican tahay oo ka fadli badan tahay min salaatilfaddi salaada qofka goonida ah keligiisa bisabcin toddoba iyo wa cishriina labaatan darajatan ee darajo xikmadda ku jirta salaada jamaacada in la sharciyeeyo la yidhaahdo ha la wada tukado oo sharci laga dhigo in jamaaco lagu tukado maqaasid iyo ujeedooyin wanaagsan bay leedahay waxaa ka mid a muslimiintu inay isu soo dhowaadaan waxaad arkaysaa ninkii madaxweynaha ahaa iyo ku-xigeenkii iyo shacabkii oo meel ku wada tukanaya oo siman ha madaxweynuhu gooniha u tukado shacabkuna gooniha u tukadan ma jirto salaadaasuu safka la gelaya madaxweynaha madaxtooyadaadi iyo meelahaasay kuu taalla ganacsatadii iyo masaakiintii iyo kuwii dawarsanayay iyo da'yartii iyo dumarkii iyo raggii ba hal meela laga yaaba inay isugu yimaadaan wax salaadaa iyo cibaadaadka noocaasa aan ahayn oo dadka saa isugu isugu keeni karana waa yaryihi waxaa kaloo meesha laga faa'iidayaa muslimiintu inay isku bartaan dad badan oo muslimiina waxaad arkaysaa wax kale adiina isku baran masaajidda iyo jaamacadaad isku barateen wax kale iskuma taqaanaa iyaduna waa faa'iido waxaa kaloo ka mid ah dad badan oo aqoon laawayaal ahoo salaada iyo cibaadada aan aqoon u lahayn baa laga yaabaa markay masaajiddii iyo goobihii jamaacada lagu tukanaya yimaadaan dadka aqoonta leh say u tukanayaan intay arkaan oo ka fiirsadaan ayagoo waxbaba loo sheeginba ficilka dadka tukanaya intay arkaan inay wax ka bartaanba oo ayagoo aqoon meesha ay ka tagaanba maxay ka faaideen sheekh hebel bay ku daba tukadeen suu u rukuucayay arkeen suu u sujuudayay arkeen samic allahu suu leeyahay arkeen suu gacmaha meeshu saaranayay arkeen khalaas la kulankii ay jamaacada yimaadeen oo dadkii salaadda la tukadeen bayba cilmiga aqoonka ka rorsadeenba waa faa'ido kaleeto meesha ku jirta faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah oo muhimka ahoo inaan meesha ka qaadanayno dee toddoba iyo labaatan ajar wax aad ku helaysa wax sahlan ma ah toddoba iyo labaatan ajar waxaad ku helaysaay wax sahlan ma aha masaajidda in lagu tukada ayaa fadli badan oo fiicnaan badan meelaha kale haddii lagu tukadana jamaacadii ajarka waa la helayaa iyadana dayib xadiidka labaad ee baabkan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radiallaahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin dad badan dhexdood uu ku tukado tadcufu waxay ku laalaabantaa calaa salaatihi tukashadiisa waxbaan ka booday tudaacafu mid qole mi tudacafu waxaa lagu laalaabayaa calaa salaatihi tukashadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku dhex tukaday kow iyo wa fii suuqihi suuqiisa dhexdiisa labo khamsan shan iyo wa cishriina labaatan dicfan ee laalaab oo dicfan maanta loola jeedo darajo shan iyo labaatan jara darajo wadaalika arrinkaas arrinkee qofkii salaada jamaacada ku tukaday shan iyo labaatan ajar inuu ku dhaafo hee annahu xaasilun wuxuu ku hirgelayaa annahu qofkii idaa goortii tawada'a uu soo weysaysto u fiirsada waxyaalaha ajriga lagu helo kow idaa tawada'a hadduu soo weysaysto oo fa axsana uu hagaajiyo alwuduu'a weysada waa weysaystay keliya maaha biyuu ka dhabaqdhabaqsiiya ma aha weysadii buu wanaajiyey huma kharaja deedna uu soo baxo haye ilalmasjidi masaajidka xaggiisana uu soo aado laa yukhriju ya-da waad godaysaa daysan idiin xarakaysnayn laa yukhriju xaalo uusan soo bixinayn hu ruuxaas ila salaatu tukasho maahane wax kale oo u socda ma leh salaad unbuu u soo baxa lam yakhdu ma qaado khadwatan tilaabo ilaa ruficat waa loogu koryeelaya lagu dallacsiinayaa lahu asaga bihaa ayadii tilaabada ahayd darajatun darajo ayaa lagu koryeelaya wa xuda waa laga hoobinayaayoo laga tirayaa laga dejinayaa canhu xaggiisa bihaa ayada sababkeeda waa tilaabadii khadi'atun gaf iyo dembi fa idaa goortii sallaa uu tukado lam tasal ka zuuli mayso malaa'ikatu malaa'igtu tusallii inuu u ducaynay inay u ducaynayso calayhi dushiisa maadaama intuu joogtaynaya fii musallaahu meeshuu ku tukaday meeshuu ku tukaday intuu fadhiyo malaa'igtu ducay kuu wadaysaa maxay leedahay allaahuma allahayow salli u naxariiso calayhi ruuxan dushiisa ducay kula dul dultaagantah allaahuma allahayow ikfir u dhaaf lahu asaga allaahuma allahayow irxam u naxariiso hu asaga walaa yazaalu ka zuuli maayu fii salaatin salaad ajarkeed inuu ku dhex sugan yahay maa inta intadara uu sugaya asalaata salaad xadiidkani waa xadiid aad u muhim ah kow wuxuu inoo faa'iidaynayaa in la dhiirigelinaya salaada jamaaca inayn ku tukanno waa kow labo wuxuu inoo faa'iideynayaa xadiidkani salaadaas ayada ah weysadeeda in la hagaajiyo oo salaaddu waa salaad shuruud leh gurigaagii baad ka soo baxday waad soo weysaysatay axsanal wuduu'a weysada hagaaggeedu wuxuu noqon weysadii nebi moxamed oo aan soo marray markaad weysaysatay soo ma garanaysaan qaabka loo falxalanayo qaabka loo weji dhaqanayo qaabka loo sandaarsanayo loo luqluqanayo madaxa sida loo masaxayo lugaha qaabka loo mayrayo si weysadii nebiga markaad weysaysatid oo kaleeto kabacdinaa masaajidka aada soo aada masaajidka usoo aadi maysid yaan lagula yaabi nin weyn baa tahay guri iska dhex jooga yaan lagula yaabi usoo aadi maysid facaaba masaajidu adaa adna iska aad oo keliya dabeerodhaan raacday wixii la odhan jiray usoo aadi maysid istustus iyo hal masaajidka ha lagugu arko hebel maanta masaajid ku tukada halagu yara midna usoo aadi maysid salaad ilahay inaad usoo tukataad usoo aadaysaa bas waa ilahay darti dayib marka taasina waa qodob sidii la isfaray ayaad la imaanaysaa weysada waxna ka ziyaadiyin maysi ziyaado ku dari maysid waxna ka nusqaamin maysid intaa salaadii laga helay masaajidkiina aad timid jamaacadana aad ku tukatay shan iyo labaatan ajar bay ka badan tahay qofka keligii gurigiisa ku tukaday walow weysada ha hagaajiyo walow si fiican ha u tukado dayib kii hore maaqo ajar buu ahaa toddobiyo labaatan kanina shan iyo labaatan ajar soo saas maa shan iyo labaatan dicfi iyo shan iyo labaatan darajo iyo waa isku wada mid toddobiiyo labaatan ama shan iyo labaatan waxay culimmadu isweydiiyaan maxaa laga wadaa waxaa dhici karta laba masaajid inaad inta ku kala tukatid midna casarkii midna duhurkii kii duhurkii inaad dadka dheeraatid guryaha ku tukaday toddobiiyo labaatan ajar kii casarkiina laga yaabo shan iyo labaatan inaad hoos laba uga soo dhacdid maxay tahay imaamka salaada tujinaya laga yaabaa si wanaagsan inuu noo tujiyey adiga laftirkaaga laga yaabaa inay ikhlaaskaaga iyo daacadnimadaada iyo salaadaada arkaanteeda iyo shuruudeeda kuu dhammaystirnayd ka halka kan kale laga yaabay imaamka salaadda idin tujinayo xoogaa ama inuu bidca ku jirtay ama waxa wax badan ay ka khaldanaayeen marka imaamkii baa laga yaabaa labadii imaamoo ku kala tujinaysay salaada ajarkeeda inay saamayn ku yeeshaan inay saameyn ku yeeshaan baa dhici karta ama adiga wax kuu noqonayo weeyaan oo mar walboo niyadaadu ay wanaagsan tahay oo salaadaadu ay hagaagsan tahay ajarkeedu wuu kasii badanayaa markuusa sidaa ahayn markuuna sidaa ahayn masaajidka kaa durugsan iyo kan kuu dhow culammada qaar baa waxay leeyihin kan kaa durugsan baa fiican tillaabooyinkaa dheerdheer aad usii qaadaysid ba ka helaysa laakiin hadday ka dhalanayso masaajidka kaa fog inaad aadda kii kuu dhowaaba inuu cidloobo oo aniguna aan ka tago adna aad ka tagta masaajidkiiba cid ku tukato iyo cid ka adintaba la waayo dee masaajidkan xuquuq buu leeyahay darisnimo waa in la ilaaliyo marka asagii loo soo noqdoo la camiro in la camiro weeyaan dayib taasina waa qodob waxaan ka qaadanaynaa salaada jamaacada lagu tukada faa'iidooyinkeeda tilaabadii aad soo qaaday daraja ilahay kugu dallacsiinaya dembina waa kaaga tiraya intaa keliya ma aha malaa'igta ilaahay baa waxay u ducaynaysaa qofka salaada sugaya man tadara salaata salaad intuu sugay maalan maqribka waa tukatay meeshaad maqribka ku tukataad iska fadhida cashar baad dhegaysan ama darsi baad akhrinaysaa ama waa iska wardinaysaa ama qur-aan baad akhrisanaysaa salaadda cishahaad sugaysaa inta aad meeshaa fadhidid malaa'igtu waa kudultaaga ducay kula dultaagantay ilahu dembigiisa dhaaf ilaah u naxariiso saasay kugu ducaynaysaa ilaa culimmada qaarkood ay yidhaahdeen malaa'igta waxaa ka fiican qofka bani aadamka ahay qof fiican hadduu noqdo oo daacada ilaahay ku dadaalo isagaa mala'igta ka fiicnaanaysee wuxuu ga fiicnaanayaa hadda adoo masaajkaaga iska fadhiya malaa'igta adiga kuu shaqaynaysaaba ilaahu dembigiisa u dhaafo ilaahu naxariiso ilaahu balaayada ka hayo ilaahu wanaaga haddii ninka loo shaqaynaya iyo qofka shaqaynaya kee kee fadli badan kan loo shaqaynaya fadli badan soo maa malaa'igtiiba aday kuu shaqaynaysaa kuu khidmaynaysaa kuu ducaynaysaaba marka haddaad fiicnaatid malaa'igta adaa ka fiicnaanaya culammada qayb baa qabto halkaa maraysa intay malaa'igtu kuu ducaynayso shuruud bay kugu ducayn kow meeshii inaad joogtid meeshii laftirkeeda miyaa mise masaajidkii iyo eryadii masaajidka ad ku tukatay waxaa saaxa meeshii aad ku tukatay oo masaajidkaah haddaad halkaa ku tukatay oo intaad ka kacday xaggaa kursi dhigatay weli meeshaad ku tukataad fadhida sababta oo ah masaajidka gudihiisi laazim maaha bartii aad ku tukatay inaad fadhidid laakiin kow masaajidka waa inaadan ka bixin labo weysadu waa inaysan kaa jabin saddex dadka waa inaadan dhibin dadka waa inaadan dhibin oo aadan dhib u geysan oo maxaa laga wadaa haddii dad haddaad meeshii ku dhibtid oo dad aada dhibaato ugu geysatid dee waxaa kaasoo gaaraya meeshaas in ajarkii uu kaa go-o bal waxaaba dhici kartaba in lagu habaaraba habaar kugu dhaco waxyaalaha dadka lagu dhiba waxaa ka mid a maalan dadka qaar baa sigaar iyo balwadiya inta isticmaala afkiisaa soo urayaba sigaar iyo balaa ka soo uraysa qaarkood waxaa laga yaabaa nadaafadda kuma fiicna oo asagoo shiirahayo oo dhididkiisu kasoo urahayo ayuu masaajidka imaanaya markaasuu dadkii dhibahaya qaarkood waxaa laga yaabaa xulbad iyo waxbuu inta soo isticmaalo xulbadduna waa qarmuuntaha ayuu dadkiiba ku dhibahaya dad baaba laga yaaba dartiisa masaajidka inay uga cararaanba waxyaalaha noocaasoo kaleeta waa adiyo dadkii baa la dhibaya sidaa ogeed buu nebigu qofka basasha iyo soocuna kitaabkan ku arki doonaa basasha iyo toonta iyo soxoga urma leh masaajidka inta la qabto qofkaasoo gardaduub loo qabto baa laga cayrin jiray haddaba qof dhanoo gurigiisa kasoo tago masaajid soo aadan inuu ku tukado adeer maxaad kasoo doontaalay adoo basale kaasoo urayso waa laga saaraya banaanka inta xoog loo sheegta banaanka loo cayrinaya marka lama ogola dadka in la dhibo lama ogola ayib taasina marka waa waa waa qaabkaasay noqonaysaa qofkii salaada la yimaada asbaabteeda wuu soo weyse qaatay masaajidka weyne wau dhex fadhiya qof waxaa lagu magacaabaya tukanaya camal xagee xadiidku fiiriya wuxuu inoo sheegay walaa yazaalu ka zuuli maaya fii salaatin salaad inuu ku dhex sugan yahay waa maxay salaad salaaddiiba uu ka baxay qof salaad ku jira ajirkeed baa kuu soconaya intaad meeshaa fadhididba mantadara salaa intuu salaada sugayo mantadara intuu sugaya asalaata salaad intaad salaad ku sugaysid qof salaad ku jiraad la ajarta haddana salaad kuma jirtid garo waad iska istikfaaran qof baad la hadli kartaa haddaad doonto intaad jiifsatid baad wax akhrisan kartaa adoo saas ah baad waxaad la mid taha qof salaad u taagan oo ilaahay hortaagan maxaad ku gaari kartaa wayse wanaagsan niyad wanaagsan masaajidkood dhex fadhiisatid khayr badan baa meeshaas marka ku jira ayib qofkii salaada iyo usoo baxaya khayraadka waxaa laga rabaa niyo wanaagsan inuu kusoo baxo adduunyo mashquulkeeda uu iska yareeyo can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey radiallaahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ahqalu salaati salaad midda ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta dushooda salaatul cishaa'i cishaha salaadiisa weeye iyo wa salaatul fajri salaadda subax walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa waxa fiihimaa labadaa salaadood dhexdooda ku sugnaaday oo ajar iyo thawaab ah ama ka tegitaankooda ku sugnaaday oo ciqaab iyo cuqubo ah la atow way imaan lahaayeen humaa labadaa salaadood walow xabwan gurguurad ba ha ku yimaadeen ayagoo gurguuranaya ama walow xabwan ayagoo barida ku soconaya oo ku siqaya walaqad hamamtu waxaan damcay buu nebigu an aamura inaan faro bisalaati tukashada salaada in la tukada inaan amar ku bixiyo oo fa tuqaama markaa salaadii loo aqimo loo istaago huma aamura aan faro rajula nin oo muslimiinta ka mid ah oo fa yusalliya uu tujiyo binnaasi dadka huma andaliqa markaa aan tago maciya la jirankayga xaalay yihiin birijaalin rag aan la tago nusakda qayb baa waxay qorayaan uma andaliqa aan tago fii rijaalin macahum fii rijaalin macahum laakiin aniga waxaa i qoran birijaalin rag ayaan la tegaya raggaasoo macahum la jirankooda ay yihiin xasmun xaabo oo min xada xasmun xirmo xirmo muxuu qoray xizmun saas miya baba baba xizamun waa sax wey ayana xizamun xirmo oo min xatabin xaaba ah xirmada waxa laga wadaa qoryaha dabka lagu shita soo mida arag marka lasoo guraya inta la isu geegeeyaa la xirxiraa soo mida arag marka halkii kooxo la isku xiraa xirmo loo yaqaanaa xizamun xirmo oo min xatabin qoryo ah ama xaabo ilaa qowmin qolyo xaggoodna aan aado qolyahaasoo laa yashhaduuna aan imaanayn asalaata salaada oo fa uxariqa ra-da miyuu idiin shidaya aan ku gubo calayhim dushooda buyuutahum guryahooda aan ku shido binaari dab baasiin iyo dab inaan qabadsiiyo guryahooda aan dabcay xadiidkani dhowr qodob buu inoo faa'iideynayaa kow waxaa ka mid ah salaadahoo dhan munaafiqiinta waa ku culus yihiin shanta salaadoodba munaafiqu ma jecla shantuba waa ku culus yihiin ayagoo shantuba ay ku culus yihiin baa laba ugu sii daranta labadee wey salaadda cishaha iyo salaadda subaxa inay salaadahoo dhan ku culus yihiin xaggee laga qaadan xadiidku wuxuu tilmaamay afqalu salaati salaad midda ugu culus munaafiqa waa salaatu lcishaa'i wa salaatu lfajri marka salaadahoo dhan baa ku culus weeye laakiin labadaasaa ugu sii daran salaadaha marka laga hadlayo qur-aanka iyo sunnadu waxay sheegeen lix tilmaamood oo munaafiqu leeyahay qur-aanku wuxuu tilmaamay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala kusaala waa wahsi asagoo wahsanaya oo caajisan oo halaaqoonaya oo afka laba taaka kala geynaya oo hamhaamsanahaya oo rafaad ay tahay buu salaada aadaya kusaala kow taasi waa qodob oo qaama kusaala horta qodob ogow munaafiqu waa tukada ninka munaafiqa loo yaqaana gabadha munaafiqadda waa da tukada laakiin salaaddii baa dhib ku ah qaama kusaala maxaa daba yaalla qaama kusaala yuraa una naasana waa qodobka labaad oo dad ilaahay darti u tukada maahna dadka istusinayaan salaadaba waxay u imaanayaan masaajidka in la yidhahdo hebela nagaa naqaana waa ahlu salaad salaadda safka horuu ku tukadaa kan labaad buu ku tukadaa jamaacadu ma dhaafto intaasuu rabaa asaga xoogaaga showga iyo ii dhehdaasuu rabaa waa qodobka la yuraauna naasa qodobka saddexaad walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila salaadda qofku markuu tukado waa inuu dikri ilaahay la yimaado ilaahay xuso adkaaraysto ducaysto in yar buu ilaahay xusayaa maba ku nagaanayaba salaada iyo dikriga iyo waxoo dhan hadduu tukanahayana kaba sii daranba saddexdaa qodob qur-aanku wuu tilmaama marka waxaa saddexdaa weheliya salaadan labadan salaadood si gooniya inay uusu adag yihiin oo adqalu salaata cala almunaafiqiin ah waxaa intaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam salaadaha waxaa weeye waxay samaynayaan mararka qaarkood haddaysan dad arkaynin waktigeeday dilayaan salaadda dibbay u dhigayaan wakhtigeeday dib uga dhigayaan way uga dhigayaan markaasa waxaa laga yaabaa casarkii qoraxdao sii dhacaysa intuu istaago oo luqluqdo oo biyo yaryar ka dhabaqdhabaqsiiyo inuu salaad galo markaasaa nebigu wuxuu yidhi wuu kawinayaa sida digaagu biyaha u digaag iyo tuka iyo markay biyaha cabayaan dhagdhag somin arag wax sidaasoo kale qubqac u ka siinahayo horso oo ka kaco xagga allow kaagee ah ayuu inta tukadu ka dhaqaajinayaa meesha salaad khuduuc lahoo ilaahay loo hoganayo ilaahay la baryahayo qofku ilaahay uu la hadlahayo ilahu dembiga idhaaf u leeyahayo cabsi ay ku jirta ma aha haddaba tilmaamaha haddaad isku aragtid dee waxaa la rabaa inaad iska ilaaliso waxa waxaan u sheegayna in la iska ilaaliyo soomaa maa haddaad aragtay salaadiioo kugu adag far kugu gudano munaafiqnimo inay kugu jirtaa laga yaaba is-ilaali salaadaha nashaad iyo firfircooni way dhici kartaa qofku inuu hurdoodo way dhici kartaa qofku inuu cajiso mararka qaarkood laakiin mar walboo salaada loo aqaba inay mushkila kugu soo degto oo balaaya kugu habsato markii salaada laga baxana aad noqotid qof fay ah wax kugu jira weeyaan isdaawe taasi marka waa qodob waxay culimmadu isweydiiyaan salaaduhu waa kuwada culus yihiin ceshaha iyo subaxa maxaa gooni ku ah waxaa gooni ku ah awalba munaafiqu salaadihiisu waxay ahayd istusu soo ma ahayn labadaa waqti kastan fiican masaajidka ka heli maayo labadaa waqti salaada subax waa waqti dad yar laga yaabo dadku say u badan yihiin aysan iman masaajidda qabow baa jira marka waxa weeye ladadii iyo raaxadii hurdadu helahayaa marka wuxuu leeyahay dadka ku arko waa aad ku ammaanayo il yartu meel isqabatiya masaajidka saaka ma joogaana dhowr qof baa kusoo tukanayse iska seexanaya cishahana waa waqti shaqadiisii intuu ka soo rogmaday oo laga yaabo inuu iska dharyaraystay oo cashadii waxa weeyaan uu casheeyey uu hurdo isu diyaarinahayo masaajidkii baa laga aqimay axku ah, masaajidtaasaan dhibsaday laga yaaba inuu yidhaahdaba mar walbo aan seexan rabna waa aqimahayaan marka ama ha tukada gurigiisa ha ku tukada amau iska seexanaya hadduu doono maba tukanayaba sababtoo ah masaajidii markaas laakiin casarkii iyo duhurkii iyo maqhribkii iyo waa waqti inta badan masaajiddu dadka ay ku badan yihiin wuxuu rabaa intuu intaas ku tukada in la ammaano hebel maasha allah waayahan dabkiisaa shidaan kaala iska arag nuurkiisaa baxaya la yidhahdo intaasuu rabaa marka munaafiq ha noqon salaadaha gashantaaba ilaahay ku raaligeliyo una tuko ayib munaafiqa culummadu waxay yidhaahdaan waxaa la yidhaahdaa waa qofka qowlkiisa iimaan buu qalbiga ka sheeganaya laakiin waa beenti afka islaamnimu ka sheegta qalbigana gaalnima uga jirta qalbigiisu waa gaal afka laakiin islaamnimu ka sheeganaya islaamnimo ayuu ka sheeganaya marka arrinkaasu arrin fiican ama sidaa ogeed baa xasanulbasri baa wuxuu leeyahay qofka munaafiqa waxaa weeye ikhtilaafu lisaani walqalbi carabka iyo qalbigaa iskhilaafsan oo qalbigana gaalnimaa ku jirta carabkana islaamnimuu ka sheeganaya waxaa kaloo ka mida buu yidhi wakhtilaafu siri walcalaaniya waxaa iskhilaafsan waxa u qarsoon iyo waxa dadka u tusayaana waa kalo labo shuqul iskuma leh waxaa ka mida marka uu soo gelaya iyo marka uu baxaya waa kala labo qof isku dhaqan maa qod aad u kala dhaqan duwan sidaa ogeed baa culummada qaarkood waxay yidhaahdaan almu'minu yaquulu qaliilan wa yacmalu kahiiran hadalka mu'minku waa yaryah waa kooban yahay camalkiisa iyo cibaadadiisuna waa badanta u fiirso hadalkiisu waa kooban yahay camalkiisa iyo cibaadadiisuna waa badanta laakiin munaafiqa ka waran yaquulu kahiiran wa yacmalu qaliilan hadal aan maanto dhan xad lahayn buu iska hadlayaa munaafiq camal iyo cibaado hadday noqotona wax cibaadaah nafla xoogaa yaroo dadka isku tustusayo oo waxa weyaan dhiiggiisa ku ilaashanayo ayuu la imaanaya marka iska ilaali dhaqankaas xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey adigii imaamka masaajidka hadday dani kugu timaado intaad dantii aadid baad qof masaajidka usii samaynaysa waa le hebelow waan mashquulay maanta dan baan aadayahay masaajidka sii tuji soo meesha kama muuqan waxaan damcay an aamura bisalaati fa tuqaama salaaddii loo aqimo oo loo istaago uma aamura rajulan fa yusalliya binnaas ogow hadda waqtigii salaadaa gashay idinku sii tukada hebelowna sii tuji nebigu waa dhaqaajiya markaa sal lla alay slam waa meelaha culimmada qaarkood ay u daliishadaan masaajidka jamaacada in lagu tukadaa inaysan waajib ahayn sababta nebigiibaa leh dadkii tukada intaan idhahda inaan tago ayaan ku sigtay mararka qaarkood damcaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa qofka inta aan xukumka lagu fulin marka hore in loo hanjabo oo loo caddeeyo la yidhahdo dhib baa kaala kulmaysa iyo cawaaqib xuma iska ilaali oo dadkii munaafiqiinta ahay oo guryaha ku tukanayay buu nebigu leeyahay sala allahu alayhi wasalam waxaan damcay guryaha inaan ku gubo dadka guryaha iyo baararka khamrada iyo meelaha lagu tuntoy iyo kilaabyada noocaasoo kaleeta iyo xumaatadii laga sameeyo inay dowladda islaamka u bannaan tahay inay ku sameeyaan inay u daataan dadka noocaasoo kale guryaha dadka sulama aqoon idan iyo in wax la dalbado ma soo gallaa la yidhaahdo guryaha xumaatada iyo macaasida lagu sameeyo oo khamrada lagu cabo oo oo zinada lagu faafiyo oo xumada lagu faafiyo oo noocaasoo kale dowladdu xaq waxay u leedahay islaamka ah intay guryaha usoo daadato ayagoon ku talagelin inay shaqa ka qabato dadka noocaas bal guryahooda in la gubo oo dab iyo baasiin la qabadsiiyo maadaamu shar iyo balaayo ay ka shaqaynayaan way bannaantaha hawshaas ayada ah xadiidkaana ina tusinaya xoolahoodii inay meeshaa ku baaba'aan oo eber ay ku noqdaanna way bannaantao lagu baabi'iyo sababtoa ah nebigu wuxuu damcay guryahaas inuu dab qabadsiiyo muxuu isaga daayey culammada qaar baa waxay leeyihiin dumar iyo ciyaal oo ayaga jamaacada aysan waajib ku ahayn ayaa guryaha jooga laakiin haddaysan dumar iyo ciyaal joogi lahayn guryaha dabbuu qabadsiin lahaa dab ayuu qabadsiin lahaa can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma can inabiy nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii ista'danat ay fasax weydiisato axadakum ya waxba ka booda ciwaan buu leeyahy miya iska dhaaf ciwaanka ciwaankaan bas buu leeyahy halkaa ciwaan buu leeyahy aan sheegnay cawta baabu fadli salaati aljamaacati wa wujuubiha idaa goortii ista'danat ay fasax weydiisato axadakum daal kusoo idinma kordhigna idinka midkiin imra'atuhu xaaskiisu ilalmasjidi masaajidka markay u idan weydiisato falaa yamnac yuusan u diidin ha ayada qaala bilaalun bilaal baa wuxuu yidhi bilaalkii ibnu cabdilaahi in cabdilaahiya bilaal ibnu rawaaxihi masaajidka nebiga ka addimi jira ma aha waa bilaal uu dhalay cabdulaahi ibnu cumar bilaal ibnu cabdilaahi baa wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaarannee lanamnacanna waan u diidaynaa hunna ayaga haweenku masaajidda inay aadaan wallaahi waan u diidaynaabiyo xataa hadday xaaskaygu tirahda masaajidkan aadaya wayga walla in anagu ogolayn bu goor maxaad ku diida qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu cumar fa aqbala waxaa ku soo jeestay alayhi bilaal dushiisa cabdulaahi aabbahay cabdulaahi ayaa bilaal ku soo jeestay cabdulaahi bnu umar ayib qaala raawiga xadiidka warinaya wuxuu yidhi fa aqbala calayhi bilaal baa kusoo jeestay bilaal waa fa aqbala waxaa kusoo jeestay alayhi bilaal dushiisa cabdulaahi cabdulahi baa kusoo jeestay fa sabbahuu wuu caayay sabban cay sayi'an ee xun dhaguhu ka raaca aad buu u caaya caydaasoo maa samictu ana maqalhu asaga sabahu asagoo caayay midlahu asagoo kale qadu weligay weligay asagoo cabdullaahi bni cumar qof saa u caayay weliga maalinka ka hor ma arag bi cay buu dhagaha kala raaca wa qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi ukhbiruka ma waxaan kaaga warramayaa can rasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama oo aan ku leeyahay rasuulkii allah sidaa yidhi wa taquulu annama waxaad leedahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lanamnacannahunna waan u diidaynaa ma saasaad leedaha wa fii lafdin lafdi kalea wuxuu ahaa laa tamnacuu ha u diidina imaa allaahi ilaahay addoommadiisa waa gabdhihii masaajid allaahi ilaahay guryihiisa oo masaajidda ha u diidina xadiidkani dhowr qodob buu ina tusinaya xukumka sharcigaa qofka ka hor yimaada oo aniga saasay ila tahay yidhaahda inta xadiid nebi loo sheego ama aayad qur-aan in la edbiyo oo la anshixiyo edeb la mariyo wiilkan nebigaa sidaa yidhi markii lagu yidhi buyir wallahi anugu xaasadkayga waa u diiday oo intay masaajida ku marmarsiyoodaan bay waxay rabaan soo samaynayaanoo bannaanka aadahayaano asagu markii wuxuu islaa xoogaan iyo wanaag baa ku jirto islaamaha ka tarbiyayso laakiin cabdullahi ibnu cumar maadaama wiilka xadiid u sheegay wiilkuna xadiidkii ka hor yimid waxaa weeye gaashaanku u daruura waa canaantay waxaan soo maray mid la mid a ah, nin saasoo kale sunno uga hor yimid oo loo canaantay ma xasuutaan muxuu ah yaa xadiidkee sheegahe yaa maa yakfiini ninkii yidhi biyaha intaa leeg aniga qubays ahaan iguma filla markaasuu wuxuu yidhi ruux kaana timo badan kaana khayr badan bay biyuhu ku filaayeen jaabir marka adigu waxba sheegi maysid buu ku yidhi kana markii la yidhi rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi gabdhaha masaajidda yaan loo diidin hadday idan dalbaan uu yidhi waan u diidaynaa wuu caaya aabbihiis xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey waalidka wax dhalay ilmihiisa hadduu khalad ka dareemo inuu tacsiiri karo cuqubo marin karo cuqubadaas ole u noqoto hadalka ha ku adkeeyo ha canaanto hadduu doono ha ka aamuso edbin uu edbinayo ninka caalimka ahi cidda wax ka baranaysa inuu edbiyo hadduu xoogaa anshaxamo ka dareemo sababto cabdullahi ibnu cumar asaga ardadiisii bay ahaayeen dadkiisiina waa ahaayeen xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa ninku gabadhu markay rabta inay masaajidka kusoo tukato zawjkeeda waa inay tidhaahda ma ii fasaxaysaa inaan soo tukato sababtoo ah zawjkeeda inay adeecdaa waa waajib ninkeeda masaajidka inay aadaana waa sunno sunno iyo waajibkee la hormarinaya waajibkaa la hormarinaya soo maa ayadii marka waxaa laga rabaa ninkeeda inay ku tiraahdo masaajidda inaan ku tukado casharo inaan ka soo qaato raalli ma iga tahay madaarista aan aado asagana maxaa laga rabaa inuusan u diidin ee wixii khayr oo gabadhaasi ay samaynayso uu ku caawiyo fii saxiix muslim waxaa ku sugan caaisha waxay tidhi waxay leedahay rasuulka alla hadduu arki lahaa maa axdatha annisaa'u bacdahu lamanacahunna almasaajida kamaa municat nisaa'u bani israa'iil waxa dumarkii intay yidhaahdaan masaajiddan aadaynaa ka ay gadaal ka keeneen rasuulku hadduu ogaan lahaa dumarkao dhanba masaajidda ekas baa laga saari lahaa waa loo diidi lahaa hal xaba looma ogolaadeen bay tiri caaishaa leh oo xaaskii rasuulka sal lla lyi wasalam maxaa la rabaa horey baan uga soo hadallay gabadhu markay masaajidka aadayso waa inay horta dan sharciga u aado cashar inay soo baranayso masaajidka salaad inay u aadayso muxaadare inay soo dhagaysanayso inay wax soo bixinayso cashar iyo wax lamid waa inay dan sharciga u aado kow maxaa kaloo shardi ah maxaa ka mid ah? waa inay asturan tahay gabar qaawan oo kolkoshuu banaan tahay oo waxa weya xabadku banaan yahay oo masaajidka kusoo ordaysa maxay kasoo dooni intay macaasibay usoo socotaaba jidka soo maraysaaba waa midda saddexaadee waa inaysan catar iyo barafuun isa soo marin gabar udgayso oo ninkay soo agmartaba uusan kala raacahayo ayana lama ogola waa midda kale waa inay ninkeeda kasoo dalabto ay tiraahdo ma ii ogosha asagiina waxaa la rabaa khayrka inuu ku caawiyo uusan u diidin oo khayrka uu ku caawiyo sidaasaa la rabaa ayib can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday maca rasuulillaahi rasuulkii alla la jiranki sala allahu caleyhi wasalama rakcatayni laba ragcadood oo qablo duhri duhurka ka hor ah laba ragcadood oo duhurka ka horaysa waa sunno iyo wa rakcatayni laba ragcadood oo bacdahaa ka dambaysa nusakda qayb baa waxay qoran wa rakcatayni bacda aduhri saasaa idiin qoran miya wa rakcatayni bacdahaa mise bacda duhri bacdahaa oo duhurka ka dambaysa isku dara marka laba duhurkii ka horraysa iyo laba ka dambaysa maaqay noqonayaan iyo wa rakcatayni laba ragcadood oo bacda aljumcati jumcada ka dambaysa iyo wa rakcatayni laba ragcadood oo bacda almaqribi maqribka ka dambaysa iyo wa rakcatayni laba ragcadood oo bacdaalcishaai cishaha ka dambaysa wa fii lafdin lafdi kala wuxuu ahaa fa ama almaqriba maqribka iyo walcishaa'a cishaha iyo waljumcata salaada jumcada maaqa salaadood weeye saddexdaa salaadood fa fii beytihi gurigiisuu ku tukan jiray markuu cishaha tukado masaajidku inta ka baxo gurigiisa ku sunaysanaya waxaan ka hadlayna waa sunno maqribka intuu ka baxo masaajidka gurigiisa aadaya kusa sunaysanaya jumcadana sidoo kale wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa lilbukhaariyi bukhaari u sugnaaday anna bna cumara ina cumar waa cabdulaahi qaala wuxuu yidhi xadaatnii waxay ii sheegtay xafsatu xafso anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama kaana inuu ahaa yusallii mid tukada sajdatayni laba ragcadood sajdatayni laba sujuudood maanta keliya lagama wado waa laba ragcadood khafiifatayni ee fudfudud bacdamaa muddo ka gadaal yadlucu uu soo dhasho alfajru waa berigu ama subx wa kaanat waxayna ahayd buu yidhi saacatan saacad laa adkhulu aanan u gelin cala annabiyi nebiga sala allahu caleyhi wasalama dushiisa fiihaa saacaddaa dhexdeeda ayib culimo badan oo kitaabkan cumdahaa sharaxday sida ibnu daqiiq ulciid oo kaleeto ibnu cutaar oo kaleeto ardaygii nawowi imaamu nawowi iyo faakihaan iyo kayrkoodba waxay sheegeen xadiidkan hadda aan macnaynay iyo ciwaanka inoo qoran waxa munaasabadaahoo ka dhexaysa inaysan u muuqan sababtu wuxuu xadiidku muxuu ahaa baabu fadli salaati aljamaacati kow iyo waajibnimadeeda oo wujuubiha soo ma ahayn salaada jamaacada in la fadligay leedahay iyo waajibkeeda halkaana maxaan ku haynaa salaad jamaaca horta ma ahaba salaaddan waa maxay waa salaad sunna ah wujuubna haba sheeginba marka xadiidkan iyo baabka maxaa munaasabaha ka dhexaysa nooma muuqatay yidhaahdeen ibnu cuthaymiin laakiin wuxuu leeyahay munaasabadaas waa munaasabo la fahmi karo oo waa maxay markii hore wuxuu sheegay salaada waajibka meelaha ay ku fadliga badan tahay maxaa ka mid ahaa jamaacada iyo masaajidda in lagu tukada soo maaha halkaana wuxuu kawa ka warramayaa amaakintii sunnooyinka ayuu ka warramayaa amaakintii sunnooyinka meelihii sunnooyinka lagu tukan lahaa ayuu ka warramayaa dayib salaadaha waajibka ahaanu aqaanaa yaanu naqaanaa laakiin sunooyin waxaa jira fadli badan oo nebigu yidhi qofkii tukadoo daa'ima jannadu ku gelaya soo janno ma rabna cadaab ilahina ka baqi mayno salaadooyin waxaa jira sunooyin ah salaadii maqrib baan hadda tukanay waxay leedahay laba ragcadood oo ah waa laba ragcadood sunno ah markaad salaada ka baxdo adkaartaada akhrisayd gooni baad u istaagin waa tukanaysa kow ceshihii baa tukatay labaa ka dambaysa isku dara maqrabkii cishihii soo afar maa salaaddii subax intaadan tukan laba sunnaha ka horraysa oo aan arki doono adduunyada waxa dhex yaalo dhan labada ragcood baa ka fiican nebiguna weliga kama tegin ku dara lix soo maa duhurka laba ka horraysa iyo laba ka dambaysa toban soo maa salaada jumcada laba ka dambaysa laba-iyo toban soo maaha laba iyo tobankaa ragcadood labalabada ahi waa sunnooyin nebiguna waa tukan jiray sal allau aleyhi wasalam safar markuu yahay iyo salaado goonihu ilaashan jiray way jireen laakiin waa salaado aada u fiican oo jannada lagu galo marka weligaa ogow sunnooyinka raatibadaha noocaasa markaad waajibka tukatid salaadaha shanta ahee waajibka ah waxaan raatiba lahayn waa casarka laakiin maqhribka labaa ka dambaysa cishahana labaa ka dambaysa subaxana labaa ka horraysa duhurkana laba ka horraysa iyo laba ka dambaysa salaadihii shantaa maxaa soo haray casarkii bas baa kuusoo hartay casarkana gadaashiisa nahyi baa kusoo arooray waa soo marray soman hadeer idinka ahrinayay subaxa gadaashiisana asagana nahyi baa kusoo aroora waa inaga hadda soo maraynay inkastoo nahyigaas uu quseeyo markay qoraxdu soo baxayso oo fooda keenayso iyo markay dhacayso baasha dhiganayso ayib wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa salaadaha sunnooyinka waxaa ku fadli badan guriga in lagu tukado laakiin hadday kuu soo baxdo isleedahay guriga markaad tagta waad ka mashquulaysaa bartaa joogta ku tuko masaajidka haddaad isleedahay guriga markaad tagta intaad guriga isku halaysa guriga markaad tagta alga inaad kama mashquushidba masaajidkaaga ku tuko masaajidkaaga ku tuko ayib labada ragcadood ee subaxa ka horeysa nebigu waa fududayn jira sala allau aleyh wasalam sababtoo ah salaatuleyl buu soo tukaday salaadii subaxoo dheerra waa gelayaa labadaa dhexdooda salaadaas labada ragcadood sunada ah uu fuudayn jiray wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey ninku inuu gabar cashar ka baran karo diinta ka qaadan karo oo ay gabari macalin u noqon karto nin hagee laga qaadana cabdulaahi bni cumar walaashi baa waxay u sheegtay labadaa ragcadood oo salaada subax ka horraysa inuu nebigu fududayn jiray sala allahu caleyhi wasalam isagu umuusa soo geli jirin dee nebigii asagu waa xidid walaashiis buu qabaa waqtigii salaada subax ka hor weeye marka waktigaa nin walaasha qaba gurigiisa inaad timaadeed ma fiicna marka muu samayn jirin cabdulaahi ibnu cumar marka arrinkan yaa u sheegay xafso oo walaashiisa cilmigu rag iyo dumarba way wada bartaan gabadhu hadday kaa aqoon badan tahay wixii masaa'ilo diiniga ay kugu dhaantay ka faa'idayso kana baro ha isla weynaan kibiriisu kugu dhici ayib can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalat waxay tidhi lam yakun muusan ahayn rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama calaa shay-in shay dushi shaygaasoo minan nawaafili sunnooyinka ka mid ah nawaafishu waa salaadaha sunnooyinka ah ashadda mid lagaga darnaansha badan yahay tacaahudan xagga ka warhaynta iyo ilaalinta minhu nebiga xaggiisa calaa ragcatay lfajri fajarka labadiisa ragcadood ay ka horeysa waa labadii ragcadood sunnada ahayo hadda aan soo marayno xafsa ay lahayd nebigu waa fududayn jira soo garan ragcadda koobaadna qul ya ayuhulkaafiruun buu ku tukan jiray ragcadda labaadna qulhalluhu ku tukan jiray labadaa ragcadood weligay ma arag bay tiri shay sunno ah oo sida uu labadaa u ilaaliyo uu u ilaalinayo hadduu safar yahayna kama tegi jirin hadduu gurigiisa joogana kama tegi jirin labadaa ragcadood wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ayoo limuslimin muslim u sugnaaday rakcata alfajri ha rakcataa alfajri saas weeye rakcata alfajri fajarka labadiisa ragcadood labada ragcadood salaadda subax ma ahe garo waa labada sunnada ee ka horraysa ayaa khayrun ka khayr badan min addunyaa adduunyada iyo wamaa waxa fiihaa adduunyada dhexdeeda ahaaday adduunyada laga hadlayo mataqaanaa waagii adduunka la abuuray ilaa saacadda qiyaama laga gaaro inta u dhaxaysa wixii soo maray oo barwaaqo adduunyaa kulli waxaa ka fiican labadaa ragcadood sunnada ah labadaa ragcadoodoo sunnada ahe hadday ka fiican yihiin adduunyo iyo waxa dhex yaalla labadii waajibka ahayd maxaad u malanaysaa waa kasii daran yihin soo maa seebay kaga fiican yihin waxay kaga fiican yihiin labada ragcadood oo sunnada ahi ajarkooda iyo hawaabkoodu waa kuusii jiraya waa ku baaqi ahaanaya laakiin adduunyada wixii yaalay dhaqaalo iyo caruur iyo reer iyo caafimaad iyo aqoon maadiyo aada lahayd iyo dhakhtarnimo iyo siyaasi rugcadaa ah wax allaala waxaad lahayd o dhan waa dhammaanaya wax dhammaanayaoo baaba-aya iyo wax weligood jiraya kee khayr badan waxa weligood kuu jiraya oo qabriga wehelka kugu noqonaya oo jannada ilahay aad ku gelayso cadaab kaga badbaadi soo maa alailahi ayagaa ka fiican marka adduunyadu waxaad dareemaysaa aakhare khayrkeeda marka loo bandhigo adduunyada waxba ma aha walal aakhiratu khayrun wa abqaa ayadaana adduunyo ka fiican ayadaana baaqi ahaansho badan oo sii jiritaan badan laakiin adduunya waa dhammaanaysaa sidaa ogeed labadaa ragcadood maadaamoo nebigeennu uu daa'imi jiray maadaabuu nebigu jeclaa maadaamoo nebigu uu adduunye iyo waxa dhex yaallaba inay ka fiican yihiin tilmaamay salaada subax markaa tukanaysay intaadan gelin labadaa ragcadood sunnadaa tuku qul yaa ayuha alkaafiruun iyo birabilfalqbsulada dheerdheerba salaadiis waxaaba tukanaysaaba ayadaaba furfuritaan kuu noqonaysa caajiska kaasii qaadaysa iyo sidee labadaa ragcadoo tuko kabacdina salaadii subax tuko kabacdina salaadii subax tuko wallahu aclam wsala allahu wbaarak cala nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi ajmain